بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يقول المؤلف رحمه الله فصل فصل أي هذا كان فاصل mid kala saarayo weeyi bayna maa madaa wamaa sayأتي waxaa horay noo soo maray iyo waxa soo socda ayaa fasalka kani uu kala saaraya وأmaa ina ina وأkhawaatuhaa ay وأkhawaatu ina ina kuwa lamidka ah fatanصibu way nasbini ay hiya ina iyo kuwa lamidkii almubtadaa mubtadaha ayay nasbin wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa ay huwa mubtadaha ismahaa ay isma ina wa akhawaatiha baa lagu magacaabaa wa tarfacu way rafcini ay hiya ina iyo walaalaheed alkhabara khabarka ayay rafcin wa yusamaa waa la magacaaba ay huwa khabarka khabarahaa ay khabara ina wa akhawaatiha baa lagu magacaabaa wa hiya ina iyo walaalaheed sitatu axrufin xuruuf lix a weeyi ina ina weeyi wa anna anna weeyi wahumaa inna iyo anni wahumaa inna iyo anni kaa'inaani waxay u ahaadeen litawkiidi nisbati nisbada adkaynteeda ayay u ahaadeen iyo wa nafyi shaki wa tawkiidi nafyi shaki shakiga anfintiisa adkaynteeda ayay u ahaadeen canhaa ay can nisbati nisbada laga anfiyo wadaalika tusaale naxwu qowlihi allah qowlkiisa iyo wixii lamid aweeyi ah tacaala allah sareeye saas ka laqmaynaysa tacaala allah sareeye fa ina allaha alle gafuurun alla dembiga dhaafo weeyi raxiimun weeyi alla naxariista khabarun bacda khabar iyo wa qowlihi tacaala allah hadalkiisa weeyi sareeye dalika arinkaasi xaasilun mid xasilay weeyi biana allaha bisababi ana allaha alle huwa alle alxaqu alla xaqa uu yahay aawadeed ayuu arrintaasi mid ku xasishay oo ku sugnaatay ay tahay wakaana kaana weeyi inay ku cadfantaha iyo ana litashbiihi kaainatan xaalo ay u ahaatay litashbiihi shabahadii ekaysiin tashbiihi almu'akadi la adkeeyey wadalika tusaale naxw kaana zaydan zayd waxaabad moodaa asadun libaax walaakina laakina weeyi lilistidraaki xaalada ay u ahaatay ka dabatag wadalika tusaale naxwu zaydun zayd shujaacun geesi weeyi laakinahu ha yeeshe waa mid gacanta gacantaalagoy waa mid gacan adag waa bakiil walayt layt weeyi litamani tamani xaalada ay u ahaatay tamani calooldoon wadalika tusaale naxu layta shabaaba alla dhallinyarnimo caa miyay soo noqoto walacala lacala weeyi li taraji xaala ay u ahaatay rajayn wadalika tusaale naxu qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aa tidhi lacala zaydan zayd waxaa laga yaabaa qaadiminun yahay mid soo gelaya iyo wali walitawaquci tawaquc xaalada ay u ahaatay filasho ama sinsasho wadalika tusaale naxwu lacala camran camar waxaa laga yaabaa haalikun inuu halaagsamo ninka camar waxaa laga yaabaa inuu halaagsamo walaa yataqadamu horumari maayo khabaru haadihi tani khabarkeedu hormari maayo tan alaxrufi xuruufta calayhaa ay cala alxuruufi xuruufta kasoo horumari maayo walaa yatawasadu bartamaysan maayo ay huwa khabarku baynahaa ay bayna alxuruufi xuruufta iyo wa bayna ismihaa xuruufta ismigoodana u dhaxayn maayo ilaa idaa kaana inuu yahay mooyaane alkhabaru khabarku darfan darf inuu yahay mooyaane aw jaaran wamajruuran ama jaariya majruur inuu yahay mooyaane wadalika tusaale naxu ina ladayna agtayada waxaa ahaatay bu allah yidhi ankaala xarko iyo qoolal iyo wa ka qawlihi tacaala ina fii dalika arrintaa dhexdeeda ayay ku sugnaatay lacibratan iyo waana qaadasho watatacayanu way caynoobi ina ini way caynoobi inada almaksuuratu la kasriye hamsadeeda fi btidaai ay fi ibtidaai lkalaami hadalka bilowgiisa dhexdeeda ayay ku caynoobi wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala inaa anaga ayaa anzalnaa soo rognay oo soo dejinay hu qur'aanka iyo wa bacda lowlaa ay watatacayanu ina ini way caynoobi bacda alaa alaa dabadeed ayay caynoobi allatii alaada yustaftaxu lagu furfurto bihaa alaada alkalaamu kalaamka loogu furfurto wadalika tusaale naxwu qowlihi tacaala alaa baraaruga ina wliyaa allahi awliyada ilaahay laa khawfun cabsi calayhim ayaga dushooda may ahaanin wa bacda xayu ay watatacayanu ina ini way caynoobi bacda xayu xayu dabadeed ayaa caynoobi wadalika tusaale naxwu qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid a tidhi jalastu waan fadhiistay xayu makaan ina zaydan jaalisun makaanka zayd uu yahay mid fadhiya ayaan ana fadhiistay wbacd qasmi wtatacayanu ina ini way caynoobi bacd alqasami dhaarte dabadeed bay caynoobi wadalika tusaale naxw qawlihi tacaala xamiim allahu aclam bimuraadihi dalik wlkitaabi baan ku dhaartee buu yidhi allah kitaabka almubiini cad ama kitaabka almubiini caddaynaya ee inaa anaga ayaa anzalnaa soo dejinay qur'aanka wbacd alqawli watatacayanu ina ini way caynoobi bacd alqawli qowlka dabadii ayaa caynoobi wadalika tusaale naxw qawlihi tacaala qaala waxau yihi nabi ciise inii iyo waidaa dakhalat baycaynoobi marka ay gasho allaamu laamtu marka ay gasho fii khabarihaa ay fii khabari ina ina khabarkeeda marka ay gashona hamzada ina in la kasriye ayaa caynoobi in la keeno inadii eh, maksurhamza maksuuratulhamzada ahayd ayaa iyadna caynoobi halkaana wadalika sanaxu qawlii tacaala wallahu alle yaclamu isaga ayaa og inaka la rasuuluhu ay la rasuulullaahi rasuulki ilaahay ina tahay allah waa ka warhaya oo waa og yahay wallaahu alla yashhadu isaga ayaa ka markhaatiya ama og ina almunaafiqiina munaafiqiintu lakaadibuuna beenaalayaal in ay yihiin watatacayanu way caynoobi ana ani way caynoobi anada almaftuuxatu hamsadeeda la fadxiyaa idaa xallat ay idaa nasalat marka ay degto ay hiya ani fii maxali faacili faacil booskii marka ay degto fii maxalal faacili fii maxalil faacili idaa xallat marka ay degto ay hiya ani fii maxali lfaacili ya maxalla buu qoraya sooma ya fiidu mayna wax jari jirin waa sax idaa xallat marka ay degto maxallal faacili saasaa fiicane faacil booskii marka ay degto wadalika tusaale naxwu qawlihi tacaala awalam yakfi miyayna ku filnayn him ayaga anaa anagu anzalna awalam yakfi miyayna ku filnayn him ayaga anaa anzalna ay inzaaluna soo dejinta anagu aan soo dejinay mid ku filan miyayna ahayn bu allah yidhi aw maalaw maxala naaibilfaacili ay idaa xalat marka ay degto annadii maxala naaibilfaacili naaibu faacil booskii marka ay degto wadalika tusaalenaxu qawlihi tacala qul waxaad tidhahdaa nebi allow uxiya uxiya waa la waxyooday ilaya aniga waxaa la ii waxyooday annahu xaal iyo shaniye istamaca inuu dhagaystay nafarun koox oo min aljini jinka ka qul uuxiya ilaya anahu istamaca ay istimaacuna farin buu noqonaya koox dhagaysashadood ayaa la ii waxyooday nafarkaasoo min aljini jinka ka mid ah aw maxal lmafcuuli aw ilaa idaa xalat marka ay degto ayay caynoobi maxal lmafcuuli mafcuul booskii marka ay degto wadalika naxu wlxaal laa takhaafuuna idindha aydan ka baqanahayn anakum ashragtum billahi ay ishraakakum billahi wadaajinta iyo shirki rabbi subxaanahu watacaala aad u shirki yeesheen idinku aan la cabsanayn oo aan ka baqayn anu miyaan cabsan wa kayfa akhaafu wey aw maxal aw xallat ama ay degto annadii maxal mubtaday mubtada booskii ay degto wadalika tusaale naxwu wa min aayaatihi ilaahay aayaadkiisa ayuu ka bacdi annaka adigu taraa inaad arki alarda arlada khaashicatan xaal ay tahay arladu ah, mid khushuucsan ama mid abaarowdi wey oo obasa w min aayaatihi anaka tara alarda ay wa min aayaatihi ru'yatuka alarda khaashicatan saasay noqon doontaa ow dakhala ama u galo calayhaa ay calaa ana ana xarfuljari xarfu jar u galo wadalika tusaale naxwu dalika arrinkaasi xaasilun waxa uu ku xasilay biana allaha huwa alxaqu ay bixaqiyat illaahi ilahay xaqnimadiisa ayaa hawshaasi iyo arrimaha la soo sheekeeyey uu ku xasilay wayajuuzu mraani waxaynu kusoo guda jirnay nawaasixdii marka halkan sheekhu raxima allahu tacala waxa uu ka bilaabay noocii labaad ee nawaasixda kamid ahaa waayo waxaynu soo qaadanay noocii koowaad ee ahaa maa yarfacu lisma wayansibu alkhabara daat ahaan marka la eego wuxuu ka koobnaa laba nooc bay ka koobnaayeen wax afcaala iyo wax xuruufa kaana iyo walaalaheed oo saddex iyo toban uu ka tilmaamay iyo afcaasha loo yaqaano afcaalumuqaaraba oo koob iyo toban uu ka tilmaamay daat ahaan marka la eego waxay ahayn afcaal bay ahaayeen qaybta labaadna waxay alxuruuf mushabahatu bileyse oo iyaguna afar xaraf ah intaasi waxay ahayd maa yarfacu lisma wayansib lkhabra soo ma markaa noocii labaad bu halkan sheekhu doonaya inuu ka bilaabo oo ah maa yansibu lmubtadaa wa yarfacu lkhabra wax mubtadaha nasbinaya khabarkana rafcinaya ah. markaa marka ugu horeysa horta waa waa ina iyo akhawaatuha wey waxa kale oo la ydhahda oo magac ay leeyihin uu yahay alxuruuf almushabahatu bilficlina waa la dhahda alxuruuf almushabahatu bilficli waa xuruuf lagu shabahay ama loo ekeysiiyey waxa weeyaan ficil liannahaa camilat annasba waalrafca macan kalficli mutacaddi waxay shaqaysaa nasbe iyo rafcaya si wada jira u shaqaysaa sida ficilka mutacadigaa u gudba mafcuulka waayo ficilka mutacadiha waxaynu garanaynaa mutacadiga ee gudba waxaynu naqaanaa inuu marfuucna qaato mansuubna qaato iyaduna sidii oo kale marfuucna way qaadanaysaa mansuubna way qaadanaysaa sidaa aawadeed baa loogu magacaabay bay yidhahdeen culimmadu maxay alxuruufu lmushabahatu bilficli waa mid labaade macaanida ay faa'iideynayaan waa ka macaani afcaal afcaashu macaanidii ay yeelin jirtay oo kale ayay iyaguna faa'iideynayaan oo tusaale ahaan anna iyo inna waa bimacnaa uakidu bay ka dhigan tahay anna bimacnaa ushadbihu buu ka dhigan tahay laakina bimacnaa istadragtu bay ka dhigan tahay layta bimacnaa tarajay tamanaytu bay ka dhigan tahay lacalla bimacnaa tarajaytu bay ka dhigan tahay marka afcaashu macnihii ay yeelan jirtay oo kale ayay yeelanayaan sida aawadeed baa loogu magacaabay yidhahdeen alxuruufu lmushabahatu bilficlina waa la dhahdaa ee la socda markaa masalada koowaad aynu baraarujinaynaa ama aynu ka hadlaynaa waxay tahay waxa weeye camalka ay qabtaan muxuu yahay sheekhaa ka jawaabay oo tansibu lmubtadaa aye wa tarfacu lkhabr mubtadaha waa ay rafcina hadda mubtada maaha laakin waa biictibaari maa kaana kolkii hore wuxuu aan jiri weeyaan markii hore wuxuu aan jiri wey ismigana khabarkana way rafcinaysaa rafcan hayr alwali rafcihii hore maa ila khabarku marki hore marfuuc buu ahaan jiray laakin waa maxay waa rafcan hayr alawali kii hore maaha ee rafcaha kan ayaa u keenay waa rafco jadiida oo ayaa wata inadan lafteeda ayaa wadata maadaama caamil ay tahay oo ay shaqaynayso de marka camalkoodu waa tansib mubtadaa wa tarfacu lkhabara kaasi waa maxay waa camalkii ay qabanayeen cadadkooga ka waran masalada labaad waa cadadkooga cadadkoogu waa lix haddii laa annaafi aynu kusoo darnoo laa camalana toddobay noqon ila laasna waa xuruuf iyaduna waa xuruuf weeyaan markaa cadadkooduna sida sheekhu inoo tilmaamay waa lix weeyaan lix weey haddaba xuruufta tan ah camaluhaa mutaxidun wa macaaniiha mukhtalifatu camalka ay qabanayaan waa sumid sheekh oo waa maxay dee tansib lmubtada wa tarfacu lkhabar kaasaa u yaalla laakin wa macaaniiha mukhtalifatun macaanida xuruufta tan iyo ay faa'iideynaysaa waa ay kala duwan yihiin waa inaynu saa ula soconno markaa inna iyo anna macaanidiibuu gudagala sheekhu waxa uu yidhi wa humaa litawkiidi nisbati nisbada adkayntooda ayay labadaas u sugnaadeen waa maxay nisbadu fanniga balaaqada lagaga sheekeeya hiy alkaynunatu bayna almubtada'i aw bayna alismi walkhabari oo tusaale haddaynu nidhaahno ina zaydan qaa'imun zayd maxaynu u sugnay qiyaam baynu usugnay soo ma nisbada lagu sheegaya waa qiyaamka aad zayd u sugtay ina zaydan jaalisun zayd wuu fadhiyaabaad tiri soo ma sugitaankaasi zayd aad u sugtay juluuska ayaa nisbada ah markaa nisbadaasi adkaynteeda ayaa labadan loo adeegsadaa inna iyo anna macna marka aynu eegno marka culimadu waxay tilmaamaan saddex macnay tilmaamaan litawkiidi nisba iyo litawkiidi nafyi shaki can nisba iyo litawkiidi nafyi linkaari can nisba saddexdaaba way tilmaamaan litawkiidi nisba waa maxay cidan aad la hadlaysaa haddii waxaan ay garanayso waa litawkiidi nisba faqad idaa kaana almukhaaabu caaliman biha mukhaadabka aad la hadlaysaa haddii uu garanayo waa litawkiidi nisba faqad nisbadii unbaad adkaysay saxiix wala la litawkiidi nafyi shakina waa maxay qofkan mukhaadabkaa ah ee aad la hadlaysaa hadii uu yahay mid mutaradida ama mid shaakiya oo ka shikisan litawkiidi nafyi shaki buu noqonaya waayo nisbada tan ah ayaad shakiga anfintiisa he ka adk ayaad adkaynaysaa kolkaa waa maxay maxaad oranaysaa tusaalehaan ina zaydan qaa'imun ninkan uba kula garanayo inuu taagnaa maxaad odhanaysaa marka ina zaydan qaa'imun baad odhanaysaa waa litawkiidi nisba faqad qofkani ma garanaya waa mutaradid oo uu ka shakisanya ninka zayd inuu taagnaaba adkee maxaad odhan ina zaydan qaaimun wuuba diidan yahayba uu inkaarsan yahy uu diidan yahy uu dafirsan yahay maxaad odhanaysaa marka taas waa litawkiidi nafyi linkaar ina zaydan qaaimun wuxuu ku tusaalay aayadda qur'aanka fain faau faina allaha gafuru raxiim fadaa sida waan garanna waa waaqicatun fi jawaabi shardi soo ma fain faau faina allaha gafuru raxiim weeyaan aye fadu iyada waa sida icraabkeegu ina waa xadfu tawkiidin wa nasbin allaha waa ismu ina mansuub bina afuuru waa khabaru ina wey marfuucu bina de ila rafcan ayra rafci awali baynu nidhe raxiimuna waa maxay waa khabaru thani wey oo khabarki waa tacdid niga hore usoo marnay wa ahbaruu binaini aw biakara can waaxidin kahum suraatun shucara khabarkiu iska tacduda isagu marka qofkani haddii uu garanayo waxa weya ilaahay inuu ku sifaysan yahay sifat lgufraan iyo sifat raxma de in allaha gafur raxim baad ohanaysaa hadduu ka shikisan yahay intan way soo gudagelaysaa iyaduna in allaha gafur raxim baad ku odhanaysaa hadduu inkirsan yahayna waad u adkaynaysa waad gelinaysaa maxaad odhanaysaa in allaha gafur raxiim iyo wa qawlihi tacaala dalika biana allaha huwa alxaqu dalika daadaa waynu soo marnay waa ismu ishaare waana mubtade laamka laamulbucdi baa la dha laamulbidci ma waa laamulbucdi weeyi kaafku waa xarfu khitaab ba'du waa xarfu jar aye annadu waa xarfu tawkiidin wa nasbin allaha waa ismigeedii huwa damiiru fasli baa la dhahdaa maxalka icraabkuma leh alxaqu waa khabarkii masderka muawalkee la awilaya waayo waxaanu soo marnay ma shan xarafan imse xarafan xuruufti wa lagu awilaya fahaaka xuruufa bilmasaadiiri uwilad wacadii lahaa khamsan asaxuu kamaa rawow wahaa hiya an bilfatxi ana mushadadan waziida calayha kayfa khudha wamaa walow soo intaa mayayn maxaynu naqaanaa xuruufta tana in laga dhalaaliyo waxay gashay master sooma markaa masterkaa lasoo xarirayo ee lasoo dhalaalinayo ayaa lagu jaraya xarfujarka bada ku jirade waay markaa muxuu noqonaya halkaa waxaa tambiiha masterka marka lasoo xarirayo ila waxaanu nidhi anna waxay gasho master baa laga xariraya culimada saddex qaaciday tilmaami jireen khabarkoodu haddii uu mushtaq yahay khabarka ay qaadanayaan haddii uu mushtaq yahay mushtaqaasaa masterkiisii lalaymanaya mushtaqaasaa masderkiisii la keenaya saxiix khabarku haddii mushtaq aanu ahayna jaar iyo majruur ama darafku yahayna istaqaradii maxduufkaa soo garan maysaan taas baa la keenaya khabarku haddii uu yahay jaamidna kown caamaa la keenayaa bay dhada saddexdaa meelood saddexdaa dariiqay mara saddexdaa dariiqa ayay maraan waa xoogaas ka yar hadal badan insha allah sida wax loo xariirna waynu arki doonaa laakiin saddexdaa dariiqa ayay maraan khabarku hadduu mushtaq yahay mushtaqa meesha yaalla masterkiisii baa la keenayaa haddii uu yahay jaar iyo majruur ama darafna waxaa la keenaa istiqara istiqraara haddii waxa weeye jaamid uu yahayna cown caamaa la keenaa bay dhahda saddexdaa dariiqay maraan marka iminka dalika biana allaha ay bixaqiyat illaahi baa la keenaya bl waayo xaq de waa mushtaq wey waaya raabkoogina waa iska basiid marka ana iyo ana waanu eh, iyo ana waxaynu haynaa macnaha ay faa'iideeyeen waana saddex baynu ka soo saarnay litawkiid اnisba litawkiid nafyi shaki can اnisba litawkiid nafyi inkaari can اnisba ka soco wa kaana litashbiihi kaanina tashbih bay fahaysa waa mushaarakatu amrin liamrin waa arin amar amar wax la wadaagaya marka saynu horeyba usoo tilmaanay kutubta horean kuso marnay waxay leedaha wax la arkaan arkaanteedu imise ay ahaayeen shan sawmayeen mushabih mushabah mushabahu bihi adaat tashbiih wajhu shabah furuntood furfureen kutubta maan ku baran doontaan insha allah haye kolkaan imika idin idhaahdo kaana zaydan asadun waxaa la doonaya shanta ruknima in laga soo saaro mushabih ismu faacil weeyaan sarfigaad ku baran doontahay anigan hadlaya ee mutakalimkii maxaan ahay mushabihi baa la idhahdaa mushabah la shabahe wa mushabah la shabahe waa ka sifada wax lagu shabahaya ka aan dhab ulahayn weeyaan isaga waa zayd mushabuh waa la waa la ekaysiiyade mushabahu bihina tilmaanta wax lagu shabahaya ka dhabta ule ayaa mushabahu bihi la dhada shee waa asadkade adaatu tashbiihina waa ka anna wajushabihina waa maxay waa shujaacada wey marka shantaa rugni ayay u sheegaan mushabih iyo mushabah mushabahu bihi adaat atashbiih iyo wejhushabah soo basiid ma itaa rugni ayay u tilmaamaan waayahay kaana litashbiihi lmuakadi litashbiihi almuakadi waa tashbiih la adkeeyey buri sheekhu waay muxuu uga jeedaa marka muakad bifatxi lkaaf wuxuu ugu magacaabay buu leeyahy sheekhu waa litarakubi kaana cinda alakharina min alkaafi almufidati litashbiihi wa ana almufidati litawkiid hore waxaynu usoo sheegnay ani inay faa'iidayso tawkiid adkayn kaaftuna inay faa'iidayso tashbiih markaa wuxuuba leeyahy asalka hore wuxuu ahaaba kaana zaydan asadun asalkoogii hore wuxuu ahaa ina zaydan kasadin ina zaydan kaasadin markaa meesha ka kaanadani laba xarafay iska saaran tahay buu ley halka muakadku kuusii fasiraya oo se iskaga saaran tahay anna oo aad taqaanay oo tawkiid soo faa'idaysay iyo kaaf oo tashbiih iyadu is ahaanteeda u faa'iidaysa labada xaraf baa kulmay buu leeyahy lakin waxba kaama gelin ad waxaas ka tiraahdaa sheekh wakaana litashbihi kaanina tashbiih bay faa'idaysaa masl fani halkaana kaana kaaga tagtay iyo macnaheedii laakina kuu timida sooma laakin waxay faa'idaysaa istidraaki bay faa'idaysaa oo istidraago maxaa tahay tacqiib lkalaami waa in hadalka lala cidhbiyo oo laga dabageeyo birafci maa yutawahamu hubuutuhu birafci maa shay koryeelidii maaga oo yutawahamu la moodayo hubuutuhu inuu sugan yahay shay inuu sugan yahayna moodayo oo la rafciyo aw ihbaatu maa yutawahamu nafyuhu ama in la sugo wax la moodayey inuu meesha ka anfow yahay oo uu ka maqan yahay tusaale zaydun shujaacun baa tihi ninka zayd la yidhaahda waa geesi ya maxaa ku jira meesha ihbaatu shujaacati lizayd zayd maxaad u sugtay geesinimaad sheekh u sugtay sooma marka maxaa la moodaya sugitaankaasi aad shujaaco zayd ad u sugtay ihbaatu lkarami lah deeqsinimana inay ku hoos jirto waayo lianna min simati shujaacati alkaram deeqsinimada calaamadeeda iyo tilmaanteeda waa kamid eh, eh, geesinimada iyo shujaacada karam baa kamid a karam deeqsinimo shujaacada iyo dhiiranaanta waxaa kamid a simaadkeega alkaram deeqsinimo mar ninkii zayd aad bee ku tilmaantay waa deeqsi tilmaantaasaad sugtay soo maade ya ila zaydun shujaacin baa haddaba maxaad samaynaysaa birafci maa yutawahamu hubuutuhu karam inuu u sugan yahayna halkaa waa la moodaya soo ma maadaama shujaaca u sugtay maxaad odhanaysaa marka laakinaad la imanaysaa ma maxaad odhan laakinahu bakiilun war dee shujaac ha iska ahaadee xagga kale waa ka bakiilniyo ya soo maad rafcin waad rafcisa cagsigii waa maxay maa zaydun shujaacun baa tiri zayd maaha nin geesiya soo kamaad anfiin shujaacaad ka anfiday maadaama oo aad ka anfiday shujaaco nafyigaasi shujaacada aan anfiday wuxuu moodsiinayaa karamkiina meesha inuu ka maran yahay karamkiina meesha inuu ka maqan yahay waayo lianna caadat aljubbaani albuklu qofka jubbaanka ee fulaygaa ah caadadiisu waa bakhayltinimo sooma maxaa samaysay laakiin wahmiga kaasaad rafciso maxaa tidhi laakinahu kariimun hase yeeshee ni waa nin deeqsiya iyo haska hada fuleye laakin de waa deeqsi marka kaasina istidraag baa la dhahdaa waa tacqiib lkalaami birafci maa yutawahamu hubuutuhu aw ihbaatu maa yutawahamu nafyuhu bay dhahdaan culimadu ka soo layta inoo timiday layta layti waxay faaidaysaa tamani tamaniyow maxaad ahayd waa alabulmustaxiil shay aan mustaxiil ah oo aan suuragal ahayn inuu dhaco ama la helo oo la raadceeyo ama dalabu maa fiihi cusrun in la raadceeyo wax la heli karo laakiin uu ku sugan yahay culays uu ku sugan yahay ka hore waa sheekhu tusaale uu noo tusaaleeyey oo wuxuu yidhi layta shabaaba caaidun layta shabaaba caaidun alla dhalinyarnimo miyey soo noqoto waxaanu garanaynaa fa ina cawda shabaabi bacda almashiibi mustaxiilun caadatan soo ma dee soo noqoto oday weyn baa iskaga hataatacayo oo leh alla hee dhalinyarnimadii soo dhaaftay dib miyaanu helo de taas may soo noqotaa ma la arkay oday weyn oo ciroobo haddana yaraada ma la arkay waa maya wey taasi ma noqonayso marka mustaiil waa dalab mustaxiilki weeyaan tusaalaha labaad ama tacriifkiisa labaad qayb juska dambe o maa fiihi cusruntuna waa maxay waa la heli karaa lakin wax culus baa ku jira qof iska faqiira ayaa le waxa wey alla maal maan helo aan ku xajiye ya hadda dherigaba daba looma saarayo haddana wuxuu leeyahy xoolo badan miyaan helo xajka aan tage de waa heli karaa oo ilaahay waa siin karaa sooma laakin marka hore maxaa ku jira de markuu si ayna leeyahay in aynaan ku ogeyna mana culays ku jirin taasina waa tahay kaso lacalla inoo timiday lacalitaraji bay faisaa taraji maxaa tahay waa tawaqucu lmri lmaxbuub almustaqrabi xusuuluhu kaasaa la dhahda waa arrin la jecel yahay waxa weeyaan oo weliba xasilitaankiisuna uu dhow yahay kaasi taraji baa la dhahda lacala zaydan qaa'imun ninaad saaxiib ahaydeen oo maqnaa ayaa waxa weeyaan aad leedahay lacala zaydan qaadimun alla ninkiiseed waxaa laga yaabaa oo aan rajaynaya oo aan filanaya inuu soo galo marka lacalla waa xarfu tarajin waa nasbin zayd waa ismigeygii qaadimuna waa khabarkeygii tawaqucuna waa maxay tawaqu waxaa la dhadaa filashaa la dhadaa ama sinsashona waa la dhadaa sinsasho waa maxay iyadu waxaa la dhadaa waa alishfaaqu fi lmri lmakruh waa in laga cabsado arrin waxa weeyi waxa weeyaan laga cabsanayo fi lamri lmakruh arrin la necab yahay in laga cabsado ayaa la dhahdaa tawaquca ayaa la dhahdaa tawaquca markaa faaki waa xagga hoose kale walow cabara bilishfaaqi lakana awlaa liana tawaquca saadiqun bihima haddii ishfaaq sheekhu uu ka cabiri lahaa halkaa tawaqucu yidhi saasaan ficnaan lahayd waayo tawaqucu waa ku rumabaya labadaba saasuu leeyahy laakiin tarajiga iyo ishfaaqu waxay dhacaanuun amarka mumkinka ah ee suuragalka ah laakiin tamanigu isaga waa khilaafsan yahay tamanigu isaga waa khilaafsan yahay marka halkaa culimada waxaynu ku dhamaynay inna iyo inna iyo walaalaheed maxay qabtaan inna iyo walaalahood magacan maaha magac kalena way leeyihiin alxuruuf lmushabahatu bilficli baa la idhahdaa maxaa loogu magacaabay liannahaa camilat nasba warafca maan kalficli mutacadii waa mid labaade afcaasha macnaheediio kale ayay yeesheen waynu baraarujinay masalada saddexaad ay baraarujinay waxay ahayd cadadkoogu waa imisa waa lix wey macaanidoodina waynu sheegnay iyo waxyaalihii ay faa'ideynayeen hore uga soo halkana wuxuu ka gudagelayaa khabarkoogii wuxuuna yidhi sheekhu khabarka xuruuftani kama soo horu maro ama daraf ha ahaado ama jaar iyo ha ahaado ama kayrkood ha ahaadaane khabarkii xuruufta ka soo horumari maayo khabarkii xuruufta ka waayo waa lidacfihaa fi lcamali sida aawadeed soo hormari maayo oo la oran maayo qaa'imun ina zaydan suuragal maaha suuragal ma aha cindaka ina zaydan khabarku aslanba usoo hormari maayo buu ku ama daraf ha ahaado iyo jaariya majruur ama hayru daraf iyo jaari iyo hayru ljaari lmajruur ha ahaadee khabarkoogii ka soo horu mari maayo waa masalo taas masalada labaad waa mid labaade wuxuu ku yidhi khabarku u dhaxayn maayo xuruufta iyo iyo iyo asmaa'adoodana u dhaxayn maayo ilaa hal masale mooyaane soo ma masalada koowaad waa maxay khabarka xuruuftani ay leedahay xuruufta ka soo horayn maayo waa mutlaqan wax ixtiraasa kamuu soo reebin masalada labaad waa maxay khabarka xuruuftani ay leedahay xuruufta iyo xuruuftu asmaa asmaa'ada ay qaadatay u dhaxayn maayo laakiin taasi waa iyado istifnaan ka soo reebaynaa ilaa inuu yahay khabarku daraf iyo jaar iyo majruur mooyaan taasna qaacidaynu ka soo qaadanay maxay ahayd liannahum yatawasacuuna fi duruufi maa laa yatawasacuuna fi gayriha duruuftana waxaan waa min baabi ataqliib haddeed maqashid qaacidada tan ee ah liannahum yatawasacuuna fi duruuf duruufun maaha maca aljaar iyo majruurkii baa ku guda jirasha waa min baabi taqliib liannahum yatawasacuuna fi duruufi maa laa yatawasacuuna fii hayriha sababta oo ah kalaamkooda waa likatratiha waa likatratihima labadoodaasi aad bay u fara badan yihiin sidaa aawadeed qaacidada taasa ayay ka mareen oo ay ka yeesheen culimadaas nuxaadu tusaaluu ku siiyo ina ladaynaa ankaalan ina ladaynaa ankaalan iminka tusaalaha kan ah ankaalan waa ismigii ladaynaana waa khabarkii muxuu u dhexeeya marka wuxuu tawasuday bayna alxarfi wa smihi xarafkii iyo ismigiisii ayuu tawasuday oo u dhexeeya waa jaa-is waayo khabarkii baa noqday darafte ila ladayna waa daraf waa darfu makaan wey ankaarana waa ismigii oo muahar ah marka waa ismigii oo muahar ah weeyi ina fi dalika lacibra ina fi dalika laciba kanna waa maxay khabarkii baa tawasuday ismigii iyo inadii dhexdooda oo tanna waa maxay iyadnaba sababtu waa maxay dee jaar iyo majruur buu noqday mid ku darso oo tusaalaha hore waa iska jaais tawasudkaasi laakiin tawasudkan uu tawasuday ina fi dalika lacibra waa waajib bay leyin culimadu limaada waa liitisaali laami libtidaai bismiha ya laamta loo yaqaano laamulibtida ayaa la xidhiidsatay oo gashay ismigii ayo ismigii inna ismigii inna soo maynaan fahmin marka waxaa ka dhalan lahaa haddee waxa weeyaan halkan aan sidaa la samayn lahayn in laysku xigsiiyo inna iyo lacibra taasna suuragal may noqoteen sida awood waaba waajib bay leeyihin tusaalaha kan oo kalea ah inuu soo tawasuday waa waajib bay leeyihiin masalada tanna waa maxay sheekh duuduubkeegu waa maxay wuxuu kaga warramay halkanna laba arimood labada arrimood waa maxay khabarka xuruuftani ay leedahay kama soo taqadumo xuruufta masalada labaad waa maxay walow daraf iyo jaari majruurtuu waa mutlaqan biduuni istithnaain maslada labaad waa maxay tawasudi maayo khabarku ilaa khabarku inuu noqdo darafyo jaariy majruur mooyaane markay jaariy majruur u noqdana qaacidada ayaynu sheegnay liannahum yatawasacuuna fi duruufi maa laa yatawasacuuna fi hayriha ka soco halkaasina khabarkii baan kaga takhalusnay halkan sheekhu raxima allahu tacala wuxuu doonayaa inuu tilmaamo inna hamzadeeda waa la kasriya annana hamzadeeda waa la fadxiya marka maxaa lagu kala garanaya maxaa lagu kala garanaya taasu ka warramaya halkan markaa ina hamzadeeda in la kasriyaay waa waajib wuxuu ka tilmaamay lix meelood buu ka tilmaamay sheekhu lix meelood ayaa uu sheegay ina marka hamsadeeda la kasrinayo waa markay dhacda bay idhaahdaan jumlo booskeed marka la fadxinayaana waa marka ay dhacdo ayay idhaahdaan mufrad booskii markay tahay jawaazu lamraynna la fadxin karo lana kasrin karana waa marka ay ixtimaasho labada arrimood markaa wuxuu soo horraysiiyey iyada oo in la kasriyaay ay waajib tahay wa tatacayanu ina almaksuratu inadii almaksuratu maxaa almaksuratu loo goday ya maxaan ka nactaynana marka faacilka ah oo ina sawta xarafa ya qaacidayna hore u tilmaamna soo maa kulu maa qusida lafduhu fahuwa ismon wax kasta oo lafdigiisa loo qastaa waa ismi qaacidadaa ku dureeri marka markaa wuxuu yidhi masalada ugu horraysa ay caynoobaysaa waa fi ibtidaa lkalaam hadal bilowgii hadii ay dhacdo maxaa la odhanayaa waxaa la odhanayaa in la kasriyo ayaa waajib ah innaa anzalnaahu kolkaa inadu waa xarfu tawkiidin wanasbinaada halkaa ku idqaaman waa ismigeedii anzalnaahu waa ficil iyo faacil iyo mafcuul jumladaasaa fi maxali rafca khabarkii ah waa mawdica koowaad mawdica labaad waa bacda alaa alaada loo yaqaano xarfu istiftaax ama xarfu tambiih haddii ay daba dhacdana waxa waajiba in la kasriyo wuxuu ku tusaaleeyey alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim alaadaasi marka waa xarfu istiftaax ama xarfu tambiih ina waan garanaynaa waa xarfu tawkiid awliyaa waa ismigeedii awliyaa mudaaf allahi mudaaf ilayhi laadaasi waa naafiya waana mulqaad khawfuna waa maxay waa mubtada calayhimna jaariya majruu waa jaariya majruuriyana waa khabar jumlada taasi maxay dhacaysaa marka waa khabarkii inna wey wa bada xayu xayu dabadeed wa bacda xayu xayu dabadeed xayuna wuxuu ku tusaaleeyey jalastu xayu ina zayda jaalisun waayo xayu waa waxyaalaha idaafada laazimo wey idaafadaha laazima waxaa loo idaafeeyaa jumla loo idaafeeya xayu oo keliya ma xayu baa kamid oo idaa baa kamid oo id baa kamid oo baynamaa baa kamid oo baynaa kamid oo wayogaaso dhan waa waxyaala jumal baa loo idaafeeya jumal baa loo idaafeeya maadaama oo jumal loo idaafeeyo ina hamsadeeda marka la kasrinaya maanu maxay dhacdaa baynu nihi fii mawdici jumlatin baynu nihi soma markaa jalastu de waan garanay icraabkeyga horeyna usoo baranay xayuna waa darfumakaan waxaynu kusoo baranay kolkii mabniyaadkii inna waa xarfu togid halkaasaynu usoconaaye zaydna waa ismeedi jaarisna waa khabarkeegii xayu taasa kolkaa mudaafa jumladani fi maxali jar mudaaf ilayhi aya taala wa bacda alqasami qasam dabadii markay dhacdo xamiim allahu aclam bimuraadihi dalik walkitaabi wowgu waa waawlqasam alkitaabina waa maxay waa muqsamu bihi lagu dhaaranayay maxaana lagu jiray wowga de almubiinina waa nacti inaa anzalnaahu weyn maxalushaahidkeenu waa xarfu tawkiid nuunka ku idqaaman waa khabarkii anzalnahu waa ficil iyo faaciliyo mafcuul jumladaasa fi maxali rafca khabara bacd alqasam baa imikana la kasriyey wa bacda alqawli qawl dabadi wa bacda alqawli iyo qowl dabadi tusaale wuxuu ku tusaaleeyey iyadana qaala inii cabdullah qaala waa ficilkii maadi faacilkiina waa huwa inna waa xarfu tawkiid ya-daasi waa ismigeedii cabdullaahina waa khabarkeedii weeyaan cabdullaahina waa khabarkeedii weeyaan jumlada inii soo ma aragtid fii maxalli nasbi ayaa maquulu qowl la dhahdaa maquulu qowl wax la dhahdo ayaa la dhahdaa oo iska mafcuul loo yaqaano waa iska mafcuul weeyaan xagga dambaan ku baran doonaa lakin maquulu qowl hadda u haysta masalada lixaad waxa weeyi haddii laamtii ay gasho khabarkeeda haddii laamtii ay khabarkeeda gasho de waxyaalahan oo dhan cilaayaa iska jira oo sababta loo kasrinayay jawaabu qasamku laa yakunu ilaa jumla jumla mooye wax kala ma noqdo waxa weeyi xayu laa tudaafu ila ila ljumali jumlun baa loo idaafeeya haye bacd alqawl liana mafcuul alqawli laa yakunu ila jumla saasay noqonaysaa marka laamtu marka ay khabarkeega gashana waxaa waajib noqonaysa in hamzadeeda la kasriyo waayo liana laama alibtidaai laa tajtamicu ilaa maa ina almaqsuura markaa laamulibtida haddii uu galo ismigeedana waxaa waajib noqonaya maxay in inadii hamsadooda la kasriyo aayadda qur ayuu ku tusaaleeyey wallahu yaclamu inaka larasuulu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun laakiin waxaa shardiya inay laamtu khabarka gashaa shardiya dee laamtu khabarka gasho ayaa shardiya allah huwa mubtada yaclamu waa ficilkii mudaaric faacilkii huwa inadu waa xarfu tawkiid kaafku waa ismigeedii laamta laam ibtidaa la dhahdaa rasuul waa khabarkii haad waa mudaaf ilayhi aye ina iyo khabarkeedu fi maxali nasba sadad masada mafcuuley caalimo baa la odhanaya soo ma aragti jumladuna waa fi maal rafa khabarkii wey wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuuna waa lamid waa lamid marka waa maxaa shardiya inay laamtu khabarka gasho ayaa shardiya inay laamtu gasho khabarka ayaa shardiya amaa haddii ay geli weydo ya dee kasrihii waajibi maayo fatxaa waajibayaba faclam annahu laa ilaaha ila allah waa isku miduna maxaa loo kasrin waayo sheekh khabarkayguna laam ku jirin de waxaa shardiya inuu khabarkeyga laam galo shahid allahu anahu laa ilaaha ila allah halkaa imisuu ka tilmaamay ya lix buu ka sheegay soo ma lix buu ka sheegay waxaan ku daraynaa waxyaalo uu ka tegay ayaa sheekhu jirta waxaa ka mid a bacda kallaa kallaa dabadeed waa hamsada in la kasfiyo ayaa waajib noqonaysa kallaa ina alinsaana layadqaa bacda xataa alibtidaa'iya xataada ibtidaa'iyada a ah dabadeedna waxaa waajibayadna in la kasriyo marida zaydun xataa inahum laa yarjuuna xataa inahum laa yarjuuna waa imisa sideed soo ma hayno fii awali sila silada awalkeeda haddii ay dhacdana waxaa waajib noqonaysa hamsadu in la kasriyo jaa aladi inahu faadilun waa siladii wa aataynaahu min alkunuuzi maa ina mafatixahu ma ina maadaasi waa mawsuulo weyan jumladii siladii awalkeega dhacday ina mafatixahu aye imisan aynaa toban ya sagaal fi awali sifa jumlada sifadaa awalkeeda jaءanii rajulu rajulkaasoo inahu faadilu waa imsa marka koob iyo toban waa yahay toban hayna miya hay fi awali jumla almukhbari biha can ismi caynin jumlo awalkeeda hadday dhacdo jumladan waa khabar laakin yay khabar jumladani u tahay ismu cayn ama ismu dat wixii loo yaqaan labadaasay unoqota ismu cayn ama ismu daad kaa doontid dho tusaale zaydun inahu faadilun zayd waa ismu cayn ama waa ismu daadka soo ma inahu faadilun jubladaas waa qabarkii soo ma waxaa waajiba in la kasriyo waa imisa waayahay waa toban wey koob iyo toban wey fii awal jumla alxaaliya jumlada xaaliyada awalkeega haddii ay dhacdana waxaa waajiba mahay in la kasriye ayaa waajib noqonaysa waina fariiqa min almuminiina lakaarihuun kama akhrajaka rabuka waina fariiqa min almuminiina lakaarihuun jumladaasi waa xaaliya waxaa waajib noqotay markaana in la kasriya waa imisa laba iyo toban fi awali jumla almustanafa inkastoo ta hadal ka taagan yaho fi jumlati ibtidaai soo gudagelayaan uu leeyahay ile fi ibtidaabi xagga hore kaasoo hidhay lakin yadna inoogu daran bal walaa yaxzunka qawluhum ina alcizata lilah walaa yaxzunka yuu ku murugo gelin qawluhum qowlkoogu yuu kumureega gelin jumlada dambe waa istinaafiye waayo ina alcizata lilah sharaftu waxay u sugnaatay allah subxaanahu wa tacaala waa imise marka saddex iyo toban saddex iyo meelood in la kasriyaa waa waajib saddex iyo tobankaa saddex iyo tobanka lagu soo cadfo ya lix iyo labaatan lix iyo labaatanka waxaad ugeysaa saddex iyo tobanka laga bedelo sagaal iyo soddonkaasa soo baxay sagaal iyo soddonka ayaa ka soo baxaya saddex iyo tobanka aynu tusaalaynay iyo saddex iyo tobankaa saddex iyo toban lagu cadfo iyo saddex iyo toban laga bedelo sagaal iyo soddon wayasha sagaal iyo soddonka hadda marka kasoo baxaya adu intan kuu qoran skabti bal ya xitaa qadrigu seen uma keenayo kitaabkana kaga fiican meelahan oo kale ya marka insha allah bal waa la soo akri wa tatacayanu ana ma halkaasaan ku daynaa isaan ku darnaa intana ya waxyar baba ka hadhay sooma waayahay anna iyadna hamsadeeda in la fadxiyo ayaa waajiba wuxuu ka tilmaamay sheekhu raximah llahu intana wuxuu ka sheegay shan masalo ka sheegay waan soo koobinay maxal alfaacili markay dhacdo awalam yakfihim ana anzalna waayo faacilku laa yakunu jumla faacilku maxaynu naqaanaa sheekh faacilku jumla ma noqdo de faacilka tacriifkiisu muxuu ahaa majtamaca fiihi halaaثatu an yakuna isman wa an yakuna marfuucan wa an yudkara qablahu ficluhu soo saddeaa shard an yakuna jumlatan maa may sidaa aawadeed booskaasi waxaa degi kara anna waayo masterkay soo xariiraysa awalam yakfihim ana anzalna khabarkeediina muxuu noqday dan waa ficil soo maa dee ficilkan masterkiisii un kan master si loo keena maynaan baran ina weli soo maa haynoo dambeeyo awalam yakfihim anzalna ay inzaaluna buu noqonaya marka ama maxal naaibu faacil naaibu faacilkuna waa mufrad soo garan mayno qul uuxiya ilaya anahu istamaca istamaca iftacala istima buu noqon doona istimaau nafari maxal lmafcuul walaa takhaafuuna anakum ashraktum biاllah ay ishraakakum haye ama u dhaco maxal lmubtada wa min aayaatihi anaka tara larda khaashica min aayaati waa khabar soo taqadumay taraadaasi waa khabarkii ana soo ma masterkeygii baa la keenaya ru'yuu noqonaya wa min aayaatihi ru'yatuka alarda khaashica ama xarfu jarba u galo iyadiiba xarfu jargalay ya bna allaha huwa alxaqu soo ma dalika bna allaha ay bxaqiyat اllahi saasuu noqonaya marka imisuu ka sheegay marka ya shan buu ka sheegay soo ma shan buu ka sheegay waxaan u geynaynaa ida kanat majruurata biاlidafa idaafa haddii lagu jiro sida inahu laxaqu mila ma anakum tandiquun maadaasi waa silo marka mil waxaa loo idaafeynaya anakumta dambe mila ma anakum tandiquun ay mila nudqikum buu noqonaya waa imisa sow lix maaha waa yahay idaa waqacat bacda laabudda waa imisa toddoba idaa waqacat bacda laa maxaala imisa sideed idaa waqacat khabara can ismi macnan gayri qawlin ismu macno marka ay khabar u noqoto qowlna aan ahayn qowl hadduu noqdo waynu soo baranay qowl hadduu noqdo waxa waajib noqonaysa maxay inaa waajib noqonaysa waayo qawlka mafcuulkiisu muxuu noqdaa jumlu mu noqda soma laa yakunu ila jumla wanag imikun baraarujinayno wanag imikun baraarujinayno tusaale ictiqaadi ictiqaadku waa maxay ma ismu daatba ma ismu macna waa maxay muxuu yahay horta ma ismu daatba mise waa ismulmacna waa ismulmacna dee soo ma ictiqaadi e inahu ma odhan kartid maxaad ohanaysaa anahu faadilu saasad ohanaysa marka ma imisa sagaal soo maa sagaalkan sagaalka lagu soo cadfo sagaalkan sagaalka laga bedelo toddobiy labaatankaasa tan laga soo baxaya marka toddobiya labaatankaasi ayaa iyadana ka soo baxaya halka hore imisa sagaal iyo soddon halkan dambana maxay noqotay toddobiyo labaatan wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk